بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sagaalaad ee ka mida min kitaab النubda الزakiya fi اlqawaacid الأصliya waxaa inoo dambeysay mas'aladii tobnaad oo ku saabsanayd khidaabu wadciga waynu ku soo tilmaannay inuu yahay wasfi ilaahay subxaanaه wa tacaala uu dejiyey una dejiyey in loo aaneeyo axkaamta taysiiran lilcibaad marka maadaama xukunku uu qayb yaho annaga naga maqan yahay waxyaabihii lagu ogaan lahaa buu ilaahay dejiyey subxaanahu wa tacaala oo asbaabta iyo shuruuda iyo mawaanicda ah marka xaqiiqatu xukmi اlwadci waxaynu soo marray inuu yahay alxukmu cala اlwaصfi bikownihi sababan aw sharطan aw maanican khitaabu takliifkana waxaynu soo marray inuu yahay طalabu adaa'i ma taqarara biاlasbaabi wاlmawaanici wاshuruud ayb taa waynu ka soo baxnay ee shardiga waynu soo qaybinnay maanica waa soo qaybinnay mid walba marka wixii uun markaa khulaaso ahaa waynu tilmaannay waxaa inoo dembeeyey marka waa ama sixa halkaasaynu joognay xukumka wadcigana shan weeye iyo meahe waa saddex iyo meahe waa ka badan yahay intu waynu soo tilmaan waxaa loo badan yahay waa inuu saddexdaa yahay alasbaab washuruud walmawaanic asixatu walfasaad haddii lagu daro shan bay noqonayaan haddii taqdiiraadka sharciga ahaa lagu darana lix buu noqonayaa aqsaamtii xukumkii wadciga ah haddii lagu daro alxijaaj aw wasaa'il ibaat oo ay qudaaddu ictimaadaan iyo xukaamtuna imisuu noqday toddobo marka shantaas horaa loo badan yahay shantaa hore ayaa loo badan yahay asixatu walfasaad ashar walmaanic wاsabab shantaas ayb qaybta hadda aynu ku jiro waxaan ku soo magacawnay mudhiraat اlaxkaam waxyaabaa axkaamta muujiya ama maa yatawaqafu calayhi اlxukm xukumku wuxuu ku xidhan yahay muuqaalkiisu masale marka muhiima ayuu hadda gudbay oo qaybtii afraada marka asixatu walfasaad qaybtii afraad iyo shanaad wa ama asixatu sixadu farasmuhaa qeexidadu waxaa weeye an yuwaafiqa inuu waafaqo ficilun ficil fal duu wajhayni laba dhinac leh asharca sharciga inuu waafaqo wey sawaaءun waxaa siman fii cibaadatin aw mucaamalatin waxaan marka aan kala qaad lahayn muwaafaqadaasi inay dhacdo fii cibaada ficlu cibaada aw ficlu mucaamala shay mucaamalo caadaadka buyuucdii cuquuddii inuu sharciga waafaqo iyo inuu shay cibaado ah sharciga waafaqo marka kala qaadi maysid muwaafaqadaas ama ha ku timaado baab almucaamalaat ama baab alqurubaat ha ku timaado fatacqubu aaaru dalika alficl marka waxaa cidhbin markii sixadii la helo wey sixadii haddii la helo oo fal laba wejile uu sharciga waafaqo falkaasi ama cibaado ha ama ha khuseeyo mucaamalaade isla marka waxaa la cidhminaya sixadaasi aaaru dalika alficil ficilka asagaa ah ee dhacay ee sharciga waafaqay aahaartiisii yacnii axkaamtii ka dhalan lahayd falka axkaamtiisii baa markaa la cidhbinaysa sixadii fa idaa saxad alcibaada cibaadadu hadday asaxdo tarataba waxaa ka dhalan sixadaas suquudu tacabudi bihaa ku addoommaysigii dhiciddiisii ilaahay inuu kugu addoomaystay waxay ahayd waxa inaad samayso mar haddii cibaadadii iyo falkii aad ku dhaqaado uu kaa asaxo mar dambe lagaama rabo wey tarataba waxaa dhalanhaya oo ka dhalanhaya sixadaas suquudu tacabudi ku addoommaysi dhiciddii bihaa bilcibaada lagugu addoonaysta mar labaad qeexiddaasna mutakallimiin baa laga soo guuriyaa waxaa kaloo ka dhalanhaya wa taratub اlijzaa'i gudidna inay dhalato ay kaa guddo cibaadadii oo mar dambe aan lagugu soo noqonin kanna waxaa laga soo guuriyaa fuqahada markayna warka soo gaabinno marka wayuqaabilu sixa aynan gaadhin sixadu ma wasfi afcaashu leedahaybaa mise waa asbaab mise waa axkaam caqliya iska taagan usuulka oon macno badan ku sii sida saxda ana waa axkaam caqliya asixatu walfasaad asbaabta sharciga ah waa sababkii xukumka ilaahay ku xidhay shardigiisii maanicoo meesha ka baxa kadibna waa iska xukum caqli ah falkaani uu oofsado asbaabtiisii iyo shuruudiisii meeshana ay ka baxdo mawaanicdii diidi lahayd caabin lahayd waxaad iska garanaysaa falkaa inuu yahay saxiix leanna waa muwaafiq lishar haddii shaygii la waayo shuruuddiisii iyo asbaabtiisii mawaanicdana ay meeshu ku tacalluqdo inuu shaygaa faasid iska yahayna waa iska xugum caqli ah xugum caqli ah wey oon sii baahnayn sharax fara badan saasaa u dhow fahamka ayib ayaga marka fuqahada iyo mutakalimiinta isku maandhaafay sixada mafhuumkeeda mutakalimiin waxay idhaahdaan sixadu waa muwaafaqat اlmr inaad wixii rabbi ku amray aad samayso ood ku dhaqaaqdaa sixa la yidhaahda asixatu waa muwaafaqatu almr ayb fuqahadu waxay yidhahdaan baa la yidhahdaa sixadu waa suquudu alcibaada aw suquud taabudi suquud اtacabudi ama in la yidhaahdo taratub اlijzaa waa inay noqoto cibaadadii iyo falkii mujziyan canka oo mar dambe aan lagaa rabin oo dalabkii iyo takliifka uu kaa hadhayo marka waa iska nadariyaad ay isku hayaan usuuliyiintu wadaaddo kala qaada suquud utacabud u tiiriya mutakalimiinta iyo qolya ijza u tiiriya fiqhada way jiraan laakiin waa iska masale nadariya waxaana la isku hayaa asal dhib badan oo kitaabul ijtihaadna ku soo noqon doona hadda in wuxuun yar laga baraarujiyana ay munaasib ka tahay san hadhow loogu baabiin ilaahay subxaana wa tacaala xaqiiqa mulaqa markuu ku faree kuu diro amarka iyo waxa lagugu adoonsaday iyo waxa lagaa rabo waa shayga mulaqa ah qaababka shaygu u dhacahayo iyo rididda adugu aad ridayso laguma amrin lagaamana reebin waa meeshay odhan jireen dhib badan ninkii ishkaalaadka masaladaa fahmana shubahaad fara badan baa ka bixi oo mutakalimiin iyo caqlaaniyiin ku baaba'een keentay waagi dambe kullu mujtahidin musiib waagi dambe keentay adiyadda waxaa weeye haddii ilaahay ku yidhahdo adoonkan xore ama salaada duhurka tuka rabbi uu ku yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu kaa rabaa xaqiiqa mulaqa oo ah muطlaqu salaa salaad shuruuddeedii arkaanteedii asbaabteeda oofsatay adoon mu'mina oo shuruuddiisa oofsaday xaqiiqadaa guud baa ilaahay kaa raba kugu addoonsaday laakiin inaad geeddi iyo cali iyo jaamac iyo saynabi iyo xaliimo xorayso in salaaddii aad xilligan geliso saacaddan haddaan taagnahay inaad dib u dhigto inaad kaa quruxsan u tukato in aad qaab yar foolxun oon degdeg ku jiro u tukato laakiin weli aan waxba ku buraynin waxaasna waa maxay waxaa layidhaha waa tacyiinaad adaa cayimay oo bardhabay yataaddaa bihi lwaajib yata'addaa bihi lwaajib soo lama odhanin kafaarada iyo cidqiga xoreeya qoor mu'minada ilaahay wuxuu kuu dira inaad qoor mu'minada xorayso inaad cali iyo cusmaan ka dhigto inaad mid cad iyo mid madow ka dhigto inaad ka dhigto carab iyo faranji ikhtiyaarka yaa iska leh mukalafkaa iska leh isagaa dooranaya waajibkii laguu diray wixii aad ku gudaan adaa mukhtaar u ah idan haddii aad fal qaab u gudato qaabkana uun harcigu sharciga uusan waafaqin la odhan mahayo waxaad guddatay wixii lagu diray ee waxaad samaysay fal aan laga reebin farqi baa u dhaxeeya lanna qaabkaad u gudan waajibkan sharcigu waa kuu fasaxay muطlaq weey laakiin tacyiinkan iyo qaabayntan sharcigu kumana amrin kaamana reebin laakinaha waa tacyiinaad iyo meeldhigid iyo ta'addaa bihi اlwaajib ilaahay subxaan faqtulu lmushrikiina buu dhi qolyaan carab iyo aan ahayn muxuu ahaaye faranji oo gaalo kalea oo bariga eshiya jooga oo nooc kalean ibir ka dhigay waxaan la yimid ma yahay faktulmushrikiina mise ma ah waajibkii jihaadka ee isaaraa inaan kooxdan ku fuliyo iyo inaan kooxdaa ku fuliyo iyo inaan bari la aado inaan galbeed la aado howlahaya u taalla aday kuu taalaa waa khiyaar rabbi ku siiyey waxa lagu diray waa xaqiiqa muطlaqa oo qatlulmushrikiin ah ayib xaqiiqadaa meeshaad ridi iyo meeshaad ka degi iyo tanaan degin meeshaad ka dhihi waa maxaa loo yaqaanaa tacyiinaad yata'addaa biha alwaajib alxaqiiqa almuطlaqa ah waadi fahanteen baan u malay ishkaalku warma waa maxay masale marka hoos loo dego nin baa tukaday isagoo moodaya inuu weyse abo salaadii duhurkayd oo taagan wakhtigeedana bixin ayuu soo weysaystay markaasuu tukaday asagoo ismoodahaya inay weysadu dhammaystiran tahay ama salaadii baa gashay kadibna weysadii hore uu qabay buu xusuustay kadib inuu neefsaday ama xisaabo kale jiraan ma ogayn salaadii buu galay duhur dhammaystiran buu la yimid uu ka baxay ninkan ma tukaday mise ma tukanin si kale ninkaasi waajibkii loo diray ma la yimid mise lama iman mutakalimin waxay ku dhaheen ninkaasi waa tukaday tukaa la yidhi wuu ku dhaqaaqay salaadiisuna waa salaad saxiixa ay ku dhaheen lianna sixa waa maxay waa muwaafaqat اlmri aqiimu salaa ma la yidhi salaada tukada ma la yidhi waa ku dhaqaaqay weysadeena inaan weyse qabaan filahaya waa galay salaadaasi waa saxiixay ku leeyihiin waad fahanteen baan u malay haddii laakiin qaacidada qaabka hore kugu soo sheega aad fahanto waa baailaad leedahay limaada ilaahay salaad duhur oo qiimo badan oo shuruuddeedii wadata oo arkaanteedii wadata oo hawlaheed wadatuu kuu diray qaabka hadda aad u tukatay wuxuu ahaa tacyiin iyo qorshayn adugu aad qorshaysay oo uu ku dhici lahaa waajibka laguu diray hadduu waafaqo sharcigii laakiin ma waafaqin marka ilaahay baa amray sidan inaad u tukada ma dhihi kartid ilaahay kuma amray inaad sidan u tukato xilligana dhigto kumana diidin baan leeahay laakiin haddaad la timaado fal salaad duhur aad adugu u waddo xaggana uu ku beegmo sharcigii waxaa ku gudahay ku dhacaya waajibkii guud ee ahaa salaatu duhurin mafruuda marka alxaqiiqa almru biاlxaqiiqa almuطlaqa laysa amran biacyaaniha wa tacyiiniha wa ajzaa'iha sidaasaa looga jeedaa laakin almukalafa ida ataa biاtacyiin wاljuز'i waxaad leedahay yata'addaa bihi alwaajib inaad fahanteen baan u malay macnaha laga dagaalamayo waa halkaas ninkaan ishkaalka u bixin waa ku rafaadaya wuxuu la soo istaagay hadhow kullu mujtahidin musiib ilaahay ijtihaad buu noo diray waan indhahan caddeeye baxdi baan sameeyey tan aan riday ayaa sax ah waana tii amray waanan asiibay waana ku habsaday akhta'tu ana absabtu buu kule ninka mutakalimka laakiin markaad fahamsan qaacida waxaad leedahay ilaahay ijtihaad guud buu ku amray oo saxiixa waafaqsan sharciga intan laakiin aad riday adugu tabarta ku dhaafin weyday waa tacyiin iyo ikhtiyaar adiga kaa yimid hadduu asaxana yata'addaa bihi اlwaajib hadduu asixi waayana laa yata'addaa bihi اlwaajib laakinaka macduur lilcajز inaad fahantaan un balayday wadaadkii sidaa ku tukaday moodaya salaaddii inay asaxday hadduu xusuusto waa dambe intaan qalaf uusan dhihin waa lagu leehay salaaddii lanna ma kuma dhicin waajibkii tacyiin buu ahaa asagu qorsheeye doortay kadibna qaabeeye asagu laakiin uusan ku dhicin waajibka licadami shuruud wاlasbaabi wاlarkaan haddii laakiin asagoon xusus sidaa uu ku dhinto maxaan leenahay ma aainbaa ma ciqaabi maya sida naasigaba loogu cudur daaray ayaa asagoo loogu cudurdaari danigiisan oon lagu ciqaabaynin laakiin waajibka ma guta ma gudanin farqi baa u dhexeeya in ruuxii cajzi iyo nisyaan iyo mala asagoo uu ku khaldama loogu cudurdaarayo in la yidhaahdo waajibkii loo diray buu gutay soo farqi ma dhexeeyo labadaa masaladu marka halkaasay sal ku leedahay marka khulaasadu waa maxay afcaashu waa laba qaybood bay dhaheen fuqahadu badankood iyo qolyahan usuuliyiinta ficil laba weji laba qaab u dhici kara yani mar asagoo shuruudii arkaanta ofsaday buu iman karaa marna asagoo shuruuddii arkaanta oon ofsanin buu iman karaa laakiin suuratii waajibkii u muuqda salaad duhur si saxan bay u dhici kartaa salaad cishe si saxan bay u dhici kartaa si khaldanna way u dhici kartaa laakiin muuqaalka maxay u eg tahay salaaddii bay u eg tahay irjic fasalli fa innaka lam tusalli ficilka noocaasa ee marna sharciga lagu beegi kare la waafajin karo marna qaab aan sharciga waafaqsanan u dhici kara ayaa waxaa loo yaqaanaa ficlu duu wajhayn kaasaa duu wajhayn la yidhaha wej muwaafiq lisharci iyo wuxuu u dhici karaa wej mukhaalif lisharci intii buu sheekh kuu tacriifiyy wuxuu dha asixatu rasmuha ay tacriifa taxdiid xaduha waxaa weeye an yuwaafiqa ficlu duu wajhayni sharca sawaءn fii cibaada aw mucaamala marka haddee falki aad la timaado maxaa ka dhalan in lagaa awaabiyo hadduu cibaado yahay ajarkeeda lagaa siiyo qado dambe lagu weydiinin mar dambe tuka aan lagu dhihin kaa dhac hadduu mucaamalo yahay caqdiga asaga asaxay in lagu yidhaahdo wuu asaxay wixii aad ibshitaada ah iskale aduu kaa khasaaraa aduu kaa dhintaa kan weeye wixii ka soo baxdaa halkaasaa lagula mari idan mid walba waxaa ku xidhmahayo weeye axkaamtiisa baa ka dhalan ficdulwajhayn kaasaa la yidhah waxay ka ixtiraazaan baa la yidhi oo kutubtoo dhan ku badan hadde ilaa naadiran macrifat اllahi subxaanaه wa tacaala waradd اlwadaa'ic macrifat اllah waxay dhaheen waa ficil duu wajhin waaxidin radd اlwadiica ammaanaadka in la celiyana waa ficlun duu wajhin waaxidin bay dheheen maxaa yeelay ilaahay subxaanaه wa tacala inaad garato iyo inaadan garan wax udhexeey ma jiray dheheen ima an tacrif allaha subxaanaه wa tacaala wa ima an laa tacrifa wadiicadu ima inaad ninka ilaha u radido iyo inaadan u radin wax udhexeeya ma jiray dheheen laakiin suuro wadiico oo marna asaxaysa marna aan asaxayni ma dhici karta yidhaahdeen macrifat ullahi subxaanahu wa tacaala inay noqoto midaad inaad ilaahay garato iyo inaad jaahil ka ta wax udhexeeya ma jira laakiin macrifa saxiixa iyo macrifa faasida ma jirto radiica eh, eh, wadiica saxiixa iyo mid faasida ma jirtay dheheen saasay kutubulusuul saasaa ku badan wadaadka la yidhahda kuuraani kitaabkiisa muxuu adura lawaamic fi sharxi jamci jamaci wuu naqdiyaa qadiyadda asagaana ku garan leh wuxuu leeyahay macrifatullah xataa waa ficlu duu wajhayn duu wajhayn weeye maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacala inaad garato ood barato macrifatan صaxiixa oo siduu shaaricu tilmaamay ah sifaadkiisii iyo asmaadiis siduu alla rabay qur-aankuna tibaaxay sunnaduna qaadaa dhigtay inaad alla u garato iyo imaa inaad baal marto weeye macrifatan faasida oo shirki iyo gaalnimo iyo bakti iyo ay ka dhalanayso wakadalika alwadiica waxay noqon kartaa wadiica faasida iyo wadiica saxiixa haddaan ammaanadii u celiyo ninkii iska lahaa ee muudica ahaa asagoo waalan maxay tahay bur jawaaba ma wadiicatin saxiixa mise waa wadiicatin faasida ma raddii faasid ahaa mise waa raddii ii dhiibtay oo safiih ah maxjuuru ah, ayaan faraha ka geliyey ka warrama ma soconayso wuxuu leeyahay afcaashoo dhan waxay noqon kartaa daatu wajhayn bay noqon kartaa macnuhu waa maxay suurat اlficli iyo xaqiiqadiisu inay sharciga waafaqdo iyo inay khilaafto middaa suuradaa khilaafsan sharciga ma aha xaqiiqa sharciya ma aha muctabarana ma aha laakiin danu lmukalaf maadaama uu mar u qadan karo wax faasida inuu saxiix yahay saasaa loo yidhi waa ficlun uu wajhayn taqsiimku wuxuu ka yimid min xayu danu lmukalaf buu ka yimid ee ma ah xaqiiqo jirta ficilku imaa inuu sharciga waafaqo iyo inuu baail iyo bilaash yahay saa darteed qur-aanku wuxuu ka cabiray sunnadu fasaad iyo sax kama cabira aq iyo baail aq iyo baail sheega inuu aq noqdo iyo inuu noqdo baail ayib hada huwa alaqlab fii baabi tawxiid marka la maraya laga yaabaa in fasaadka mar la sheego laakiin qadiyaddu marka inta aan kaga tagno dhiba mala way iska dhib yartahay wayuqaabilu waxaa ka soo horjeeda bal waxay yidhahdaan eh, ijzaaga ijzaaga waxaa loo isticmaali karaa waajibaadka oo taratub alijzaa shaygan waa guda waxaa lo odhan karaa markaad waajibka gudato sunnada iyo waxyaabaha kale ijzaa la gelin mahayay dheheen leanno wax isaaraaba ma aha ha guda ama yuusan gudin wax lai haysto oo laga rabeyba ma jiro wadaaddaa odhanaya alijzaa aan dhahno waa wasfi eh, lagu tilmaami karo ama ay qaadato cibaadada waajibka ah shayga waajibka ah markuu sidii la rabay u dhaco loodhan hayaa waa kaa guday ayb wayuqaabil waxaa ka soo horjeeda asixata alfasaadu sixada fasaad baa ka soo horjeeda wa huwa fasaadkina mukhaalafatu dilwajhayn ficilkii laba aflaha ahaa oo khilaafo weeye asharca sharciga khilaafa mukhaalafatu dilwajhayni sharca kii horeso muwaafaqa ma ahay falaa yataratabu ka dhalan maayo shayun shay oo min aahaari ay min axkaamihi calayhi ay cala alficli wax xugum oo markaa ka dhalan ma jiro ayb ilaa limrin khaarijin sabab kale inuu xukumkaba keeno mooye asaga ka ficil ahaan ooma keenayo ficilkan faasidkaa ooma keenayo xukumkaasi cillo kale manaad kale munaasabo kale maslaxo kale ayaa laga yaabaa in falka intay ku tacalluqdo uu xukum dhaliyo xukumkii uu dhalin jiray ficilkii saxiixa ahaa ayb limrin khaariji ka baxsan weeye can daat اlficli oo la milicsanhayo meelo kale kalkhulci اlfaasidi tabiinu fiihi اlmar'a wuxuu ihi khulciga faasidka ah kitaab alaaqi waad lagu gaadhaaye khulcida waa in haweenaydu qur-aankuna waa sheegay suurat اlbaqara waa in haweenaydu ay tidhahdo niyo waxbaan ku siinhayaa ifasax ama meherkeeda ha celisa ama wax kaleba ha lagu heshiiye tabiinu waxaa ku baainayso ku furmaysa fii almar'atu fiih haweenaydaa ku furmi ayib wa faasid اlkitaaba kitaabada addoonkii lagu dhigtay xoolaha inuu isxoreeyo asna ee faasidkii shuruudiisu oobsanin yuctaqu fiihi waxaa lagu xoreeyaa alraqiiqu biاlada sayidkii iyo addoonkiisiba waxay wada galeen shuruud in lacag intaa bixiyo in hadduu uu xoroobayo qaabka loo sharditamay iyo sida loo hadlay ama waxa lagu heshiiyey waa caqdi faasida kitaabo faasidaah wey ayib mar laakiin faasado tahay haddana hadduu addoonkii mukaatabka xoolihii uu keeno waxaan leenahay waad xorooyday waxaa keeneen waa maxay sharciga wuxuu u sinsiniyaa oo geed gaabani geed dheerba u fuulaa una maraa sidii loo badin lahaa xorriyadda iyo axraarta ruuxii marba hadduu ku hadlo waxbaan xoraynhayaana aan la hor istaagin in kaana haba jajabnaado ha biro badan ha ka maqnaadee sida riwaay xadiidka alaaun jidhuna jidun waxaa ku jira riwaaye ah walcitaaqu baa ku jiray ayb ama alkhulcu alfaasid asagoo laftirkiisu macaani badan baa la firinaya kasab ahaan baa laga firinaya iftidaagu waa furasho maadaama min baabi اliftida fii ma اftadad bihina qur-aan ka cabiray haddii ruuxu uu ku qancay wain kaana faasidan inuu waxaani islaantu ay ciwad u bixisay uu qaato aydna uu sii daayo hawshooda ha loo daayo dhibkii yimid iyo shiqaaqi iyo rafaadka haweenoodu tabanaysana meesha ku dhammaado labada wadaadna ha kala nasteen islaanta iyo odaygeedu marka macaani kale ayaa keeni karta in la yidhaahdo shayga waa soconaya iyo wanaxwi daalika wixii lamida naxwi daalika yani ijaarada iyo isagaa keeni doone masaail badan baa lamida caariyada iyo ijaarada iyo hibada qayba ka mid ah iyo xajka iyo wuu soo wadaa marka almuhim khulaasadu waxaa weeye waxaan ku jiraa qaybtii ahayd waaxda ahayd xaqiiqat اlxukm الsharci wa aqsaamu xukumkii sharciga ahaa iyo aqsaamtiisi baad ku jirteen muhiimadduna hadda waxaa way tafaariicda usuuliyiintu badan kitaabku waa iska mukhtasare lagu sii mashquuli maaye inaad bal suuraysto xukumka sharciga qaybihiisa wax ka qaadato ogaatana inuu yahay ujeeddada loo socdo asaga uu yahay oo uu amarada yahay wuxuu ihi wadaadku wlbaailu macnaah baailku macnihiisu waxaa weeye kalfasid cinda ashaaficiya wاlxanaabila walow kaana haba ahaado asluhu asalkiisu mashruucan duuna waصfihi hawl ay xanafiyadu in badan ku caanbaxday shaaficiyaduna ay waagi dambe <laughs> aysan wado toosan yeelan shaaficiyada ogu daran iyo maalikiyada iyo xanaabiladu inay yidhaahdaan sidiisuba e, kulu baailin waa muraadifun lilfasid kul faasidna waa muraadifun lilbaail war la gartay oo waxba aysan kala reebin in sida xanafiyadu ay taqsiim la garan kara sameeyaanna wuu ahaa oy kala qadan shayga asalkiisa iyo wasfigiisa asalkiisu waa xaqiiqata shay shayga u laabanaya wasfiguna waa zawaa'idda khaarijka ka imanaysa raacaysa inay marka qaabka u qaybeen faasida baail kala qaadaan sida xanafiyadana waa ahayd in baabka dhanba xidhaan sida daahiriyadana way ahaydoo soo wargabagaabsadaan ayib ma isa yeelin laakiin aan ka socon walow kaana haba ahaada asluhu aslu shayi mashruucan aw aslu lfaasidi mashruucan mid la jideeyey duuna wasfihi laakiin tilmaanta la socota aan la jidaynin tusaale gaaban maalan riba lfadli bay ku miaaliyaan wadaaduhu riba lfadli niman baa lacag isku sariftay shilin kenyaati ay isku sarifeen dolar bay isku sarifeen ayb markaasaa wax dheeraada beriis baa beriis lagu gaday geley baa geley lagu gaday maxaad raacaysa laba kooboo dheeraada boqolka dolar dolar boqol iyo laba dolar baad ka dhigtay xanafiyadu waxay leeyihiin sarifkan iyo beecan aad samayseen ka beec ahaan marka loo fiiriyo waa mashruucun biaslihi waa maxay mubaadalatu maalin bimaalin maca taraadi halkaa markaynu ka eegno waxaan leenaha waa mashruucun asal ahaan min xayu annahu baycun waa mashruuc laakiin maadaama boqolkiiba boqolkii aad ku dartay laba doolar saddex doolar dheeraad ah waxaan leenahay haddana waa hayru mashruucin biwasfihi oo waa maxay ziyaadada fadliga dheeraadkan wuxuu keenay in beycii khatar galo marka kaas wuxuu ku le waa mashruucun biaslihi duuna wasfi bisaasay kaasay u jeedaan ayib marka aqsaamtu marka waa laba qaybood shay mashruuc biaslihi wa wasfihi oo dee saxiix ah shay mashruuc biaslihi wa wasfihi oo saxiix ah iyo shay faasid ah biaslihi ama hayru mashruuc biaslihi wa wasfihi dee ka bayc اlmeyta ka bayc اlmeytati wاlkhanziiri wاdam maxaad leedahay min xayu anahu beyc waa faasid lannu beecba ma qabta meeshan beecba meeshan ma qabto iyo inaad tidhahdo shay waa mashruucun biaslihi duuna wasfihi ayib oo aad tidhaahdo boqolkiiyo boqolku sarifkooda waa asaxay ziyaadana waa baaila macnay ujeedaan waa intaa ziyaadada way tuurayaan beecna ma burin bay ku leeyihiin beycu sarfu miatin bimia waa saxiix ama ziyaada fa baailay dheheen lanna waa kayru mashruucatin biwasfihi intaasay ujeedaan laakiin waxaan jirin in la yidhahdo haygu shay waxaa jira mashruucun biwasfihi duuna aslihi asagoo taa ma jirto saddexdaa qismo unbaa suuragala sharcigeenna saddexdaa unbaa suuragal wixii taada iyadoo afraad ee caqligu uu keenaya xasrigaas ma imanayso ayib waxay kaloo iyadu shaaficiyadu ku miaaliyaan shayga mashruuc mxuu ahay faasidka biaslihi wa wasfihi ka bayc اlmalaaqiixi wاlmadaamiini ilى aakhirihi ayib urjiifka in la iibiyo dhabarka biyaha ku jira la iibiyo nacam buuri sheiku faraqa asxaabuna hadda wuxuu rabaa istidraag istidraag inuu sameeyo oo in la yidhaahdo wayuqaabilu صixaة اlfasaad wاlbaطilu macnaahu kalfaasidi ayuu rabaa inuu ka daba tago nacam faraqa asxaabuna asxaabtooda waxay kala qaadeen fi اlfiq markaan fiqiyaadka joogno bayna alfaasidi wاlbaطili bay kala qaadeen fii abwaab abwaab dhowr gudaheed bay ku kala aadeen alaa wjin wji qaab bay u kala aadeen limadaarika baani io qaran dhibba ma laha harciya idan alaa wjin limadaarika alaa wjin maxay tahay way kala aadeen baa kugu filan tira limadaarika harciya limadaarika harci wajiga hadda wax loo baahan yahay ma aha mar haddaad tiri faasidka iyo baailkay kala qaadeen asxaabuna maxay u kala qaadeen wejku iska imanaya inay qaabkay u kala qaadayaan in midna ay dhaha waa baail oo gebi ahaanba wax aaaaroo ka ratimaysa ma jiro midna waa faasid oo waxaan tabciid ku samaynaynaa axkaamtii ka dhalan lahayd saxiixa qaybna waan burinaynaa qaybna waynu sugaynaa marka limadaarika sharciya kaaga filan ayib kalxaji xajka oo kale xajku waxay kala qaadeen baailkii faasidkiisa ajka baailkaa ah waa wax ka soconay la qadlayn mxuu cafwan lagu socon mahayo la dhammaystiri mahayo wax ka ratimaya ma jiro midka faasidka ah halka uu kaaga fasahaaday waad ka sii socon camaasha waad dhammaystiri sanadka xigana waad qadlayn ayib waxay ku yidhahdaan alxaju yabطulu biاriddati wayafsudu biاljimaaci qabla taxalul awal haddii aad ridowdo xajka waa maxay waa xaj faas baail ah lagu sii socon ma halkaasuu ku xidhmahaya lana qadayn mahayo asagaasi fasaaday laakiin markaad islaanto xajaةulislaam iskeed baa lagaaga raba iyadoo madax bannaan baa gooni lagaaga doonaya haddii laakiin qabla taxallul اأwl waa taqaanaan aad ku dhacdo jimaac iyo galmo waxaan leenaha xajkaasi waa faasid waxaana loola iman acmaasha dhiman sidii loola iman lahaa xajka صaxiixa ah yaa loola iman hadhowna waa la qadayn muxuu ekaada marka agga axkaamta barhkeed saxiixi buu u ekaaday axkaamta barkeed in lagu sii soconayo oo la dhammaystirayo oo acmaashii lala iman oo dimaadi kugu waajibta aad la iman hadhowna aad qadaynood u egyahay qaybtaas xajki saxiixa ah laakiin inuusan qadaha kaa ridaynin oo mar dambana lagaa rabo wuxuu ka shabahaadna kii baailka ahaa ayib markaas saasay u kala qaadeen faasidka wakadalika alkitaaba iyadna waa la mid kitaabada albail fiihima waxay dhahaan wixii ku yimaada calaa ciwadin maqsuud waa bail ciwad hayri maqsuuda wixii ku yimaadana waa faasid waa iska tafaariiq iyagu ay leeyihiin ayib ayib ciwad hayru maqsuuda wixii ku yimaada kadami walmaytati ku dhaca waa waa waa bail cagsigiisuna waa faasid bay yidhahda waa iska tafaariic fiqiga markaad gaadhaan ku baran doontaan shaaficidu isku dhibaan wاlkhulci wاlkitaabati wاlcaariya caariyadii iyo wanaxwa ijaarada iyo hibadii iyo nikaaxi ayib waad kusoo barteen iyaadka nikaaxa faasidka inuu la akaam yahay ka nikaaxi saxiix wa shubhat nikaaxi ka nikaax hawlahaasoo dhan waa nikaaxi faasidka ah nikaaxa baailka asagu waxba la siin maayo waa zinacad zinacad wey xad baa ka ratimi oo xisaabo kalaa ka yimi midka baailka ama midka faasidka ah waa lagaa dar in xadkii xuquuqdii uu nikaaxa saxiix alaan way ku qaban oo meherkii iyo hawlaha waa lagaa rabaa marka waxay kala qaadeen meelahan oo kale waxay kala qaadeen faasidka iyo baailkii waxayna u badan tahay qaybta mucaamalaadka khusaysa waa min baab khiaab اlwadci khiaab wadciguna marar badan lama eego waxaa la eega fi اlcibaadaat iyo fii khiaab الtakliif la eego ayb amaa xajku asagu waa cibaadaadka waa ka adag yahay sanadkiina mar buu ku soo maraa mar buu ku soo maraa cumrigoo dhanna hal mar buu waajibaa marka saa darteed ba culum waxay leeyihin waxaa loo tasaahulay lagana adkeeyey waajibaad asaga ka xoog badan kana horeeyey xagga iijaabinta macaani marka guuday qolyaha ka hadla maxaasin shariica sida khaasatan abubakr alkafaal kitaabkiisa maxaasin shariica iyo iyo wadaadkan eh, ismaaciil albukhaari maxamed ismaaciil albukhaari alxanafi kitaabkiisa muxuu ahaa maxaasin alislaam ay kaga hadlaan ka muraajaceeya xajka iyo khulciga iyo kitaabada iyo caariyada kulligoodba waxyaabaha looga soo reebay meelaha iyada ah aan iskaga tagna waba waxba kuma sii xidhne muhiimaddu waa inaad suuraysato un keliya faasidka iyo baailku waa fal walba oon shareecadeenna waafaqin wixii shareecadeenna waafaqana waa baail ama waa faasid istinaa'aadkana kutub اfiqyaad watafriicaad oogu laaba dhib mala masaa'ilu laha tacaluq bima sabaqa fi taqsiim اxukmi wuxuu hi tanna waxay ku saabsan tahay masaa'ilu laha tacaluq masaa'il leh ku xidhnaan ay ku xidhan tahay bima sabaqa wixii soo hormaray fii taqsiim اlxukmi xukumka qaybintiisi ayb axkaamu takliifi waxay noqdeen an bay noqdeen kuwii wadcigaana an baynu hadda ka dhignay ayb asababu washardu wlmaanicu wasixatu wlfasaad an iyo an tobankaas oon bal si guud iskaga hay faalaaa اuulaa saddexda hore oo minha min amasaa'il ka mid ah bayaanu warada min altacayuni wاlibhaami fi lmaluubi min alafcaal hadda wuxuu rabaa inuu u gudbo falalkii la yska rabay ayaa mar waaad eegi binisbati liwaqti waa la qaybin taqsiimaad bictibaari waqti baa mar la qaybin oo loo fiirin falka waqti maleeha mise mar waxaa la eegahayaa dadku ku tacalluqaya biictibaari اlmukalaf ma dadkoo dhan baa mise si guudba dadkoo dhan u qabansan fardi fardi baa walba looga rabaa ayib mar waxaa la eegayaa waktiga la siiyey intuu la qadarkiisa iyo badnaantiisa iyo yaraantiisa ictibaaraadkaas hadda loo qaybin waa intii horead soo martay waajibaad waajibka aad soo martay iyo mubaax sunnadii aad soo martay baa la qaybinaya wax hadda la qaybinayo waa alwaajib wasunan waajibaadkay sunankaa la qaybinayaa bictibaaraat biictibaari اlmukalafi biictibaari اlwaqti biictibaari talayuq اlwaqti wa sicatihi ayib wuxuu uhi faالثalaaثaة اlأulى minha saddexda u horaysa masaailka ka mida ah, waxaa way ku saabsan tahay waa bayaanu maa warada wixii soo ororay caddayntiisii oo min atacayuni wاlibhaam falka lagu diro inuu mucayan yahay iyo inuu dudumayo maldahan yahay wlibhaam fi lmaluubi min alafcaal afcaashii lagaa dalbay baa midna marna mucayano ah marna mubhamo ah mar waxaa lagu leeyahay falkaas asaga ay hebela samee marna waa saddexdaa xaalo mid ka samee saddexdaa xaale mid ka same waa ibhaam waa lagu duduubay marna waxaa lagu leeyahay midkaa keliya umbaad samayn ku labaad lagaa yeeli maayo marka waa mucayan wa fi lfaacili iyo faacilka asna marna waa mubham marna waa mucayan hadduu waajibku waajib cayni a yahay faacilkiisu waa mucayan hadduu waajib waajibku waajib kifaaye a yahay fardu kifaayaya waxaad leedihiin waa faacilku waa mubham waa ummadda axad ka mid a ah daa'ifo ka mid ah wa fii waqti اlficli ficilkii la dalbay waktiguu dhici lahaana ayadna waa in la caddeeyo wuxuu u qaybsan mudayaq iyo muwasac wakti cidhiidhi ah oo falkaa laguu diray aan ka badnaynba iyo wakti waasaca oo falkii lagaa rabee matluubka ahaa iyo wax kalaba deeqoo qaada faluulaa midda u horayso ku saabsan tacayunka iyo ibhaamka meesha tacayunka ibhaamka wuxuu ujeedaa uun waajibkii mucayanka iyo kii mukhayarka ah buu ujeedaa kan dambe wa filfaacil wuxuu ujeeda waajibkii cayniga ahaa iyo kii kifaayiga ahaa kan dambe wa fii faqti اlfaacil wuxuu ujeeda waajibkii mudayaqa loo yaqaana iyo kii muwasaca lixdii iska taqsiimaad un wey ayib wuxuu ihi faluulaa waxaa weeye midda koobaad masalada koobaad almaطluubu shayga lagaa dalbay waajiban kaana aw manduuban waajibio sunnadku doonaba ha noqdee in uliba bicaynihi qudhigiisa iyo bac ahaantii haddii lagaa codsado fa mucayana wey fal mucayana oo waxaa same ah kaa asaga ah bixi ah ayib haddaan ku dhaho ni yahow ceesaantan aan ku siiyey iyo adhigan ceesaan ka qaado soo ma kala duwana ceesaantan ina dhagcas ah ama sabeynta cagadahabaan kuu dhiibaa tiri waa maxay waa neef mucayana haddaan ku idhahdo war adhigaa dareerahay labada tira ah neef kala baxna waa mubham neef mubhama wey waa intaa waxa hadda laguu sheegay mucayanka iyo mukhayarka qaybta hore ah ayib waxaa ku yimid fardu kifaayihii haddaan raaho hebelow adaan kaa rabaa intaad istaagtay inaad waxan miaaliso waxaan leenahay waa maxay waa waa waajib cayni ah haddaan dhao ardada waxaan ka rabaa daaqadda in la furana waa fardu kifaayo wey lanno ardada mid ka mid a ama qayb ka mid maan ka rabaa inay daaqadda furaan nin mucayanoo ii berdhabanoon maaganahayn ma jiro marna adaa lagu maagi marna ummaddaa lagugu dulmaagahayaa hadday ummaddu qayb ka mida samaysana hawshii waa kuu fushay mudayiqa muwasac waa iska dhabyaryahay ayib soomka ramadaan min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi weeye soomu ramadaan fi kuli ummata mise maaha waajibkaa inaad bisha ramadaan maalin walba soontaa goormu bilowdaa waagu markuu baryo kadibna wuxuu dhammaadaa qoraxda markay dhacdo maalinkaas soonka ramadaan soon kale ma la gelin karaa mise waa maalinkiisa kama badno waa mudayaq waa xagga cibaadaadka xagga mucaamalaadki nin baad soo kadhaysato waxaad tir waxaan rabaan kugu soo kadhaystay inaan ku siiy maalinka shan kun maalinkiina aad ii shaqayso waaga berigiisa laadhicidiisa ninka waa maa waa mustaajir ajiir weeye hawsha loo diro waa maa waa waajib mudayaq wey lanno maalin baa la kadhigsta idan shayga lag lagaa codsaday iyo wakhtigiisu hadday isku go-an yihiin jawjag isku yihiin maxaan leenahay waa mudayaq haddii wax kuu soo hadhaya aad ku bardoodantana ama haddaad doonto aad cibaado kala gashatana waxaan leenahay waa muwasa intaasu shek kuu wadaa in uliba bicaynihi famucayanu aw waaxidun baa lagaa dalbay min umuurin mucayanatin ama hal baa lagaa codsaday ka mid ah arimo dhowr oo korka laga qabtay fahwa waajibkaas ama falka maluubkaasi almukhayaru baa lahadaa kan damba marka xoogu waa lagu dagaalamaa oo isku baabiyan ayagu laakiin inta unu sheekhu sheegay aanu maro iskaga tagno ka alabi axadi khisaal kafaara sida iyadoo lagaa dalbay kafaarada qaybaheeda mid ka mid a ruux in la xoreeyo saddex beri la soomo toban miskiin la quudiyo amar la arhad bixiyo intaasba waa kuu taallaa almukhayarati lagu dooransiiyey faalabu fiihi maluubkaasi mukhayarka alabka ku jira codsiga ku jira mutacaliqun wuxuu ku dhagahayaa biwaaxidin mid oo minha min akhisaal kafaara ka mid a ah. bilaa tacyinin bardhabid la'aan kuma lihin addoon xoree saddex berisoon toban miskiin quudi arad bixi waxaan ku leenahay intaa mid ka mida samee idan alabka xaggee ku dhegay dalabki shaarica kenya wuxuu ku dhegay waaxid min haadihi hal midoo ka tirsan khisaashan la sheegay qur-aanka lagu sheegay bilaa tacyiin ayagoon la bardhaman u dhihin waa kan ka laga rabo fa mawdicu اtakyiiri dooransiinta meesheedu wa huwa alkhisaal اlmushahasa dooransiintu meesha dooransiintu ka dhacday waa alkhisaal alcayana mushahasa ay almucayana ayib madax kataabad khisaalu kafaara imisay ahayd saddexba mise waa afar cidka warqaba u horeyd laga soo booday intaan dambe isku xigton baa lasku qabtaa show saddex beri in la soomo hor in la xoreeyo saddex beri in la soomo iyo in toban miskiin la quudiyo ama la arad bixiyo saddexdaa ama afartaa meesha taalla waxay tahay takhyiirku ayuu ku jiraa takhyiirku ayuu ku jira marka wuxuu rabaa ishkaal ka yimid muctasilo iyo bacdulmutakalim inuu ka jawaabo shaygu waa waajib haddana takhyiir baa ku jira isqabadsiyaa lagu yidhi wadaadihii shaygu waa waajib haddana doorasiin baa ku jira soo idinku soo yidhi ma iqtidaaun aw takhyiir takhyiirku baabilibaaxaad baa lagu ogaa meeshana waa waajib xageed waxaa la yidhi marka waa maxay waajibka mukhayarka ah waa waajib lahu ictibaaraan ama duu wajhayn ah dhan marka laga fiiriyo waa ka mukhayar dhanna waa waajib in saddexdaa ama afartaa mid ka mida adoon samaynin aadan beri noqonaynin waa waajib in wixii aad samaynaysa door lagaa siiyey adoon xuduuddeeda ka baxaynina waa takhyiir intii buu rabaa wadaadku ku kala qado wuxu fa mawdicu اtakhyiiri dooransiinta wax lagu dooransiiyey meeshadu wahuwa alkhisaal اlmushakhasa khisaal mucayana khisaal اlkafaara weeye waa hayru mawdici الalab dalabku meeshuu ku dhacay iyo dooransiintu meeshay ku dhacday way kala duwan tahay wa huwa mawdicu طalabkuna axaduha axad اlkhisaal wey alladii laa tacaduda fiihi oo uusan tira ku jirin tira ma meeshaas takyirna kama furo dalabku muxuu ku dhacay dalabku waxaa weye waxaa waajib kuga ah afartaa xaalo mid ka inaad samayso war cad wey laakiin maxaa lagu dooransiiyey ka u dambeeya ka horre kaa dunta ka bilowdo ama xagga u soco ama xagga u soco ama dhexda ka bilow aday kuu wa mawdicu alabi huwa axaduha dalabku meeshiisuna waa Eh, huwa axadu hada zawaa iska jumla ictiraad wuxuu rabaa inuu tii hore kuu socolinbu laa takhyiira fiihi takhyiir kuma jiro ayib haddii lagu dhihi lahaa intaa wada samee ama ka wada tag baa takhyiirka faasidka iman lahaa afartaa xaal hebel u samee ama ka tag kulligeedba haddii lagu yidhahdo meesha waajib ma yaalo laakiin haddii lagu yidhahdo afartaa xaalo mid ka mida samee kamana wada tegi kartid kulligood ayib inaad kulli samaysana waajib kuguma aha macnuu waa maxay waaxid mubham oo arigaa ku jira ayaa wuxuu kugu yahay waajib ilaahayna subxaanaه wa tacaala cilmigiisu wuu ogyaha kaad samayn doonto laakiin adiga mukalafka ah lagu yihi kala dooro kaad samayn lahayd intaasuu ujeedaa wazaada subkiyu fii dalika subki wuxuu ku kordhiyey fii dalika waajibkan mukhayarka dhexdiisa baxan aakhara bax kale ku kordhiyey waa taqyiidin buu ujeedaa yuطlabu laga raadinaya min kalaamihi fii mawdici min sharxi minhaaji اusuul macno badan kuma jiro macno badan kuma jiro wuxuu kala qaaday almru bilmuطlaq shay muطlaqoo lagu amray ama binakira iyo wuxuu kala qaaday altakyiir bayna shay-ayn macno badanoo hadda kusii anfacayo meesha ku jira ma jira waa muraajaceeyey waagaan manhaaj usuulka marayna waanu tilmaanay laakiin haddaan ku dhaho maalan qoortaa xore ictiq raqaba haddii lagu ihahdo aw rajulan baan ku ori ictiq raqabatan aw rajulan aw imra'atan maxaan ku amray maahiya mulaqa haweeney inaad uun xorayso ama oon ninnimo nin uun xorayso wuxuu magacaa ismu jinsiga uu ku dhici karo aad la timaado ama uun qoor la odhan karo waa tii hadda aynu soo lahayn alamru biاlxaqiiqa almulaqa laysa amran biacyaaniha ayib maalan nin xore baa lagu yidhi cabdullaahi baad qabatood xoraysa ma dhihi karta cabdulaahi inaan xoreey kii lay amray weeye cabdulaahi inaan bixiyo ilahi baa amran waa khalad laakiin waxaad leedahay wixii lay amray baa ku fulay oo ku dhacay waan soo sharxnaan umalaynaya ayib lanno shaaric wuxuu u qastay tanoo kaleu ay leeyahay subki eh, eh, wuxuu u qastay alxaqiiqa almulaqa ee eh, afraadda iyo acyaantu ma aha maqsuud ayib haddii laakiin lagu dhahdo ictiq axad arajulayn labada mid mid kami labada nin mid ka xore iyo ictiq rajulan waa kala duwyihin soo hadda waxaa la xasriyey xaqiiqadii waxaa lagu koobay fii shay-ayn waxay ahayd xaqiiqa mutlaqoo lugteeda furan tahay way baxduga ku sheegay meeshaas wax sii badanna maaha awaamiru shariica awaamiru shariica ee agtarkeeduna waxay ku saabsan tahay qaybta hore qaybta hore ah ee rajulan aw imra'atan aw raqaba ay ku saabsan tahay oo ah alxaqiiqa almutlaqa bay u badan tahay midana ah ibhaamke labada mid ka mida xore way ku yar tahay saa darteed fuqahadu markay wareegaan wareegaan waxayn karaan keliya miaalkan bay keenaan ayib aynu ka socono fain ata lmukalafu mukalafku hadduu la yimaado bilkulli dhammaan khisaalkafaarihi qoorta uu xoreeyey saddex beri buu soomay toban miskiin buu quudshay tobankina wuu arad baxshay haddana waxaa la abaalka la marin bay isku hayaan waa falsafo istaxaqa wuxuu mudanayaa awaab alwaajibi kii waajibkaa awaabkiisi calaa aclaaha afartaa khislo kii u qiimo badnaa kee u weynahade cidqu raqaba u weynaa baa maray soo asagaas ayuu wuxuu ku mudanhayaa awaab alwaajib shay waajiba awaabkii istaxaqa awaab alwaajibi calaa aclaaha ka u hoosaya haddaad samayso awaab alwaajib baad ku mudan ka u sarreeya haddaad samayso abaal waajib baad ku mudan ka dhexe haddaad samayso abaal waajib baad ku mudan haddaad kulli isku dartana mid ka mida waxaa lagaa hawaabin abaal waajib inta kalena muran baa ka jira ma hawaaba sunna mise waajib baa lagaa siinaya khilaaf baa ka taagan marka waa iska waa iska hawl cusub maxaa la taa laga ixtiraazaya haddaan kulligeed ka tago seen u dambaabahayaaba marka la isweydiinaya markaa haddaad tidhahdo kulligeedba mid walba ood la timaado afartuba haddaad la timaado taawal waajib baa lagaa awaabin aad tidhado meel walba iskii waxaa ka dhalan haddaad ka wada tagto mid walba waxaad ku dembaabi iskii baad ugu dembaabi muxuu ahaaye ima tarki اlwaajib haddii laakiin aad tidhaahdo afartooda mid ka mida ood la timidba waxaad ka helaysaa hawaal waajib inta kale ama hawaab sunno ama hawlo kale aad tidhahdo odha waxaad odhanaysaa ninka kulligood ka tegey hal ka mida wuxuu ku dambaabahayaa ima tarki اlwaajib inta kalena waa masala fiiha nadar baad odhan maalkaasay iska dhowraysaa baasho ayib istaxaqa hawaab alwaajib calaa aclaaha aw taraka اlkulu ka tegey fain taraka اlkula istaxaqa wuxuu mudanayaa alcuquubata calaa adnaaha oo ah aradbixinta baa u yarayd mise quudintaa u yarayd inagu quudin aradbixin maxaa umaneen quudintaa dhib yar so sidaa maaha aradbax ma hawl sahlan baa nin wuxuu mar qaato maxdharku waa qaali almuhim cuntada aan ka dhigno aw taraka اlkulu ka tegey istaxaqa alcuquubata dembi buu mudan min allahi subxaanaه wa tacaala iyo ciqaab calىa adnaaha adna اlkhisaal khisaashii afartahayd kii u hooseeyey dembigiisi baa loo qoraaya ayb limaada liannahu low iqtasarahu fi اlficli ajza ay yidhahdeen qolyahan midka u yar hadduu la yimaado soo kama dhaceen waajibkii ha haddana markuu kulligeed ka tegey midka u yar dembigiisii aan ugu qoro inuu ka tegey ima waajibin wixii kalena baab kale aan ka dhigno waad fahanteen ba ila tahay nimankan ra'yigoodu ra'yi sahlan maaha waa quruxsan yahay waana siduu doortay kitaabka wuxuu ku socdaa almukhtaar fi اlusuul kitaabku matiisu waa maay masalo walba wuxuu isagu sheekhu u qoray maa huwa alraajix wاlmukhtaar fi cilm اusul wey ma aha inuu leeyahay waa masale anugu aan saa ku laakiin waa qowl laga raxjixsanaan karo waa qowl dhexdhexaada waa qowl wuxuu asagu u jeedaa maa taxasala ladayhi min atarjiixaat buu ururiyey saasuu kitaabku ku socdaa ra'yiga hadda u sheegay baan u roon fi اusul marka la marayo lannahu low iqtasara calayhi ajزaءahu wakadaa low taraka hadduu ka tago kulligeed aan dhahno midkan u hooseeya ee hadduu filficli iyo la imaashaba ku gaabsado waajibku kaga dhici lahaa ayaa haddana dembigiisi loo qoraya haddaad tirada me midka u sarreeya ka tegiisaa dembihaan loogu qoray waa le waa taxakum ma dliil ma dliil annagu qiyaasulcagsi baan samayn on xujaysana wey hadda ayib oo markaa waan saxannahay laakiin idinku waa iska taxakum wayaridu waxaa soo arora alibhaam ibhaamka takhyiirki wey takhyiirkii ibhaamku lagu sheego waa takhyiirkii fi lficli takhyirun fi lficli w tahyir ibhaamun fi lfaacil ma ah hunaa laba ibhaam baa jira ibhaamun fi lficli oo kaan hadda ka hadlayna ah waajib mucayana iyo mid mukhayara ah iyo ibhaamun fi lfaacil oo fardu kifaayihii fardu caynkii meeshiisa ah wayaridu waa soo ora alibhaam ay takhyiru ayضا fii jaanib اlmanhiyi canhu muxaramaadkana waa ku imanaya waxyaabihii layska reebana wuu ku iman karaa fayakuun wuxuu shaygu noqon ama haygii manhiyu canhuga ahaa xaraaman mid xaraama calaa takyiiri si door leh wayumalu waa lagu miaaliyaa daalika arinkaas wayumailu bay dhiga anigu holley ayib isku mid baanaan umalay wayumalu baa quruxsanaan lahayd ka soc wayumailu waxaana eh, miaal u ama tusaale u ah oo matalaya daalika arinkaas man waطica ukhtayni bimilk اlyamiin wayumailu baana roonaan lahayd waxaa lagu miaaliyaa weeye biman waطica ninkii u galmooday ukhtayni laba gabdhoodoo walaala bimilk اlyamiin lahaansho ugu galmooday faina ixdaahumaa midood xaraamu calayhi ninkaa maaliga xaraam bay ka tahay laa bicayniha laakiin daatadeeda iyo bac ahaanteeda iyo qudhi ahaanteeda xaram agama ah ayib marka labada gabdhood walaalaha marka hore horta milklima waa la gelin karaa waan wada lahaan karaa waan wada yeelan karaa ayb marka haddii galmadu markay dhacdo ood mid u galmooto yaa xaaraan kaa noqon galmadaa waxay ka dhigan tahay kalcaqdi galmadaa laba gabdhoodoo walaalaa meher ma qaban karin ma qaban karin galmadaadu laakiin waa la wada yeelan karaa hadday addoomman yihiin galmadu marka waxay ka dhigan tahay taxriimka wuxuu bilaabanayaa bada bacda dukuul galmada kadib ayaa labada gabdhood midood baa xaaraankaa ah waxayna ku cayimaysaa adiga ikhtiyaarkaada haddaad tiada tan baan ka dhiganhayaa xaas oo ama aan milki ah, umuwalad ama aan u galmoonayo iyadaa kuusa tii kalena xaaraan bay kaa noqon ilaa ikhtiyaarkaa uu imanayo ood aduga cayimayso tii aad u galmoon lahayd gurigana kuu joogi lahayd waa maxay mid walba waa xaaraan laa bicayniha waad garatee baan u balay ayb saasay u jeedaan wاthaaniyatu masaladaas labaad aan iskaga tagne maa qusada fiihi الfaacilu caynan waa shay loo qasday sameeyaha la imaadaha ayaa loo qasday wa mucayanu wmaa lam yuqsad caynan wahwa kifaayat ayb saasuu u jeedaa maa qusida iihi fiihi faacilu caynan sameeyaha shaygii falkii sameeyaha si goonaa loogu qasdo mucayan baa la yidhahdaa caynuyun iyo caynun baana ka ficnaan lahayd si musalaxaadka loo kala duwan lanno kaa hore waajibkii ii sheegay aan soo maray mukhayarka muqaabilkiisa aha yaa mucayan la yidhaahdaa lakin hadda wuxuu ka eegahayaa kaana ficil bu ah waa faacilka buu ka eegayaa isagu marka mucayan ba aniga dhigan ma aqaan anuun baa ila mitin ba ila lam yuqsad shayga aan loo qastin faacilkiisi caynan fii xaddi daatihi oon cabdulaahi hebel aan goyn loogu jeedin kifaayatun weeye sawaaun waxaa siman kaana daalika tacyiinkaas iyo kifaayadaasi fii fardin aw sunna sunna kifaaya jiri karta fard kifaaya jiri kara ayb sunno cayniyaa iyo muxuu ahaayey farad cayna ajiri ah kara wey sheekuuna tacriifin doonaa asagaaba kifaayada tacriifin doona asagaan u dayno way kala duwan yihiin midna waxaa weeye maslaxada uu leeyahay shayga asagaa ku tacalluq bikulli faacilin marna sharicu wuxuu milicsanayaa keliya falka hirgelintiisa falka hirgelintiisa waa aduu yidh war maanta yaa un irbad isiiya ama waxaa isiiya inuu cabdulaahi ku siiyo inuu cali ku siiyo adu mujeedad ka leedahay ujeedda kamid fardukifaayo wey marna waaad adiga waxaan kaa rabaa inaad keento hawsha ayadaa ah. marna ruux baa la maagi marna falkaa la maagaya marka taasuu fayurtursam waxaa lagu tacriifin alkifaayatu xiinaidin haddaan sidaa dhahno oon kifaayada dhahno waa shayga sameeyihiisa aan loo qasdin caynan biannahaa muhimun kifaayadu waa shay muhiima diinihi wadaaddaa ku daray waxaan diin baa kama hadlayna laska turu wadaadka shaarixa isagu wadaadka iskale matniga alfiyihiisa markuu sharxaayo yuqsadu taxsiiluhu waa shay muhiim ah wuxuu muhimun waajibun wuxuu u diiday wuxuu rabaa inuu soo geliyo sunnadii kifaayiga ahayd iyo tii iyo yuqsadu loo dan leeyahay taxsiiluhu in min hayri nadar iyadoon la eegaynin ilaa faacilin lahu sameeye la eegaynin lidaati iski aan loo firaynin waa shay muhiim ah oo sharcigu uu rabo inuu dhaco oo la hirgeliya keliya isagoon eegaynin shaaricu sameeyaha iskii aan u fiirinayn ayib ee falkun baa la fiirinaya ibtilaaan jaribid iyo imtixaaniya darteed baana saa loo yeelaya waa asalkii ashaacirada oo ilaahayeen takaaliiftoo dhan waa min baabi alibtila min baab alibtila wey ayib muslimiin ay lahaayeen kulligeedba waa min baab muxuu ahaa baab الtacwiid واlاstixqaaq ayib salafkuna ay leeyihiin waxaad sheegtoona dhan waxba kama jiraan takaaliiftu waa masaalix iyo raxmad iyo nuur iyo huda uu ilahay ku sheegay addoommahana loo danaynayaa ee ibtilaagu wuxuu gelayaa keliya in la kala ogaado muiica iyo caasiga liyabluwakum ayukum axsanu camala ninka ilaahay adeecahaya iyo ninka ilaahay khilaafahaya ee caasinaya yaa la kala saaraya mooyeen takaaliiftu iyo axkaamtu ummadda waxay u tahay nuur iyo naxariis iyo hanuun iyo huday u tahay ya ayuha الnaasu qad jaaءakum min rabbikum nuur وشiفاء لma في الصدور وhudى ورaحmaة للمؤمiنiin qad jaaatkum mawcidatu ayaddii soo qabtay suuratu yunis ahayd amaad wax ka boodaysaan qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum baan rabaa qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum وashifaaء lima fi الsuduur وhuda وraxmaة lilmؤminiin idan nuur wkitaab muminiin waa meelo kale burhaanku waa dhammaadka suuratu nisa iyo meelaha waxa qur-aanku baraahiin nuur shifaa huda ayaa laga cabiray meesha mashaqada iyo aad ku haysaan iyo ibtilaagan meesha ma taalo marar yar bay noqotaa fi bacd اlaxkaam ibtilaagu soo galaa sida nabiyulaahi ibraahim hawshii lagu sameeyey iyo qolyihii qowmu taaluud iyo webigii kacabidiisii marka laakiin in la ilaaqo ah, takaaliiftoo dhan ba ibtilaa la yidhahdo mashaqaad laga dhigo waa asale ashaacirle iyo jahmiyo in la yidhaahdo tacwiid iyo waxaa weeye istixqaaqna waa asal mucusay leeyihiin in la yidhahdo kulluhaa waa masaalix iyo nuur iyo khayr waa aslu salaf meesha kala saaridii ibtila wuxuu gelahayaa kala soocidda bayna alcaasi waalmuiic kaljihaadi oo kale maa waa fardu kifaai marka intiisa badan hadii marka caynawa mooyeen iyo wabtidaai tasliimi salaanta in ay bilaabideeda min min jamaacatin weeye hadda mise waa min maarin iyo nin ka hor imanaya jihaadku waa fardu kifaayo salaanta bilaabidooda min aljamiicna waa sunna kifaayo saasuu sheekh ujeedaa waamada soconnaa ayib intayna wada soconay inaan jamaacada anu aan bilaabo salaanta iyo in adugu bilowdo iyo inuu hebelka salaanta bilaabo waa maxay waa sunna kifaa sunna kifaaya ah weeye ama kifaaya ah wey waa markaan dhahna ra'yi jumhuur jamaacadu hal mid baa ku filan inuu salaanta rido kuwa fadhiyana hal mid baa ku filan inuu jawaabo daahiriye iyo bacd اfuqaha waxay dhahdaan mid walbaa laga rabaa hadde kulli mudoo dhawaaqina kuwii ridinhayana kulli mudoo ridinhayaan qolyaha sidaa laakiin waxaa u badnaa sunada in jamaca hadday mid ka mida ah salaanta ay ridaan ay kaga filan tahay marka waa sunna kifaayo muhiimaddu marka la doonayo waxaa weeye in jamaacada aynu salaamno mid inaga midana uu salaamo ee ma aha cabdullaahi iyo geedi iyo cali mid ka mida mid walba inuu iskii u rido kaljihaadi oo fardu kifaaye ah wabtidaa'i tasliimi salaanta bilaabideeda min jamaacatin ma aha min fardin min jamaacatin aqaldamina ruuxa fardigii waxaa weeye salaantiisu waa sunnatu cayn weeye sunatu cayn wey keliga haddaa taan waa fardu cayn ayb way kala dhaqaaqaysa waa laga waa jamaaca wada socota salaam bilaabideedii baa laga hadlaya wahuwa marka waajibka kifaa'iga ama sunada kifa mutacaliqu bikuli اfaaciliin inta samaynaysa dhan waa ku tacaluqahaya laakiin hase yasqutu waa dhacaya waajibka kifaaga ama sunada kifaayada ah caman lam yafcal ninkaan samaynin buu ka dhici idaa goorta calima uu ogaado aw danna ama u anna hayrahu qad facala axad kale inuu sameeyey haddaad og ama malo haaliba aad hawshaa waa kaa dhacay lidaalika saa darteed bu kaana alqiyaamu bihi u istaagidda fardukifaaya sunatulkifaaya loo istaago uu noqday ahama mid ka qiimo badan min ficli اlcayni fardu caynka iyo sunatulcaynkaba kaasa ka fiican limaadaa looga fiicnaaday farducaynka sunatulcaynka liqusuuri nafcihi dheeftiisa kugaabniday ku gaaban tahay waajibka cayniga iyo faradka iyo sunada caynigaah calaa facili sameeyihiisay khaas u tahay amaa midkan kifaayiga ummadoo dhan baad ka qaaday mas-uuliyad baad u istaagtay nacfiguisu mutacadiyaha tahay oo meel dheer gaadhay ayib alimaam shaafici oo umka ku caddeeyey shaaficiyadoo dhan baa caddeeya ahan bay ka cabiraan ayib afdalu in laga leexdaa yar wanaagsan afdalu in laga leexdaa yar wanaagsan lannu tafdiilku wuxuu u baahan yahay eh, nas khaas ah oo xukm sharci ah marka nas khaas u baahanaya daliil khaas laakiin ahamiyadu waxaad ku ogaan karaa bilictibaaraat sharciyaad ku ogaan karta maxaa yeelay eh, muslimiinta ninkii wax tara iyo ninka asagoon isku filaada kee fiican waa saas marka halkaasa ahamiyada lagu ogaan karaa haddaan ku dhaho maanta shaygaa waa ahamu lwaajibaat anoo ictibaaraad kala fiirinaya waan ku garan leeyahay cabdalla cazaan baa qabla ishriina caaman aw alaaiina caaman wuxuu yidhi waajibka jihaadku maanta waxaa weeye waa ahamu lwaajibaat safar xawaali qolyaa naqdiyey mayse fahmidda wadaadku wuxuu ka hadlaayo mogtayin naqdigu waa iska dhabyaryahay laakiin binaagu waa dhib badan yahay ayib sayid imaan baa u intisaaray waana ku saxan yahay leanna waxaad eegaysaa kolba waaqic mucayana muslimiintu waxay ku ibtilaysan yihiin marba waxaad dhihi maanta wax walba waxaa ka muhiimsan muslimiinta dhiban in wax la taro hadduu wa kudha ka warran sheekh salaadihi maxaad oga tagtay ka warran miyuu kula socdaa mise waa nin iska damca inuu iska hadlo waa nin damca inuu iska kaarifon war hawl taagan baan ka hadlayna waaqic taagan iyo dhib jira maxaa salaadihii salaamamar bay ku jiraan xawaali wuxuu idhi laakin atawxiida ahamu minhu manimaan muwaxid baa horta noo jahaaday meel kaloo aaday waa kabaasha waa laislama helin wathaalia masalada saddexaad in laisla helaa wanaagsan idaa kaana alwaqtu taa waxaan ka soo baxnay bal fardacaynkii iyo iyo kifaayadii iyo sunnadii taana hadda waa iska dhib yar tahay idaa kaana alwaqtu zaa'id wuxuu u gudbay tii labaad ee ku saabsanayd wa fii waqti اlficli ayib idaa kaana wtu waktigu hadduu yahay zamanka loo xadida loo qabta waajibkaas zaa'idan mid ka dheerada calal maluubi shayga lagaa doonaya hadduu ka badan yahay waqaca takhyiiru dooransintu waxay dhacaysaa fii ajzaai waqti waqtiga gabaladiisa kala duwan fayatacallaqu alabu alabka sharcuu ku dhagahayaa bilmukalafi ruuxii mukalafkaabuu ku dhegi awal waqti waktiga awalkiisu ku qabanaya inaad salaada tukato waajibka aad la timaado laakiin k qaabkee kuu dheeroo madiid uu kuu qabanaya oo ah an ya'tiya bihi inuu la yimaado shaygaa matluubka ah mataa shaa markuu doono laga bilaa min bidaayat اlwaqti ilaa nihaayatihi wa ilaa an yabqa ilaa uu ka soo hadho min alwaqti qibala اlficli ba aniga ii qoran ma aqana qibala اlficli waxay tahay wadaadka muxaqiqa wuxuu leeya wuxuu ujeedaa waqti yuqaabil اlficl ah ay waqti biqadri اlficli yani maqsuudka waa fahansannahay macnahana waad garanaysa lakin waxaan rabaa ereyga macnihiisa ereyga macnihiisa meesha ku yaalla ma aqaan wuxuu u yaallo qibalo bimacnaa miqdaar ama qadra ah luqada kuma arag waan fiiriye qawaamiista maanta laakiin wax fiican ma kama arag haddaad idinku garanaysana soo daayo ilaa an yabqa ilaa uu ka hadha min alwaqti qadra alficli buu ujeeda qibala alficli yacni waajibkii maطluubka ahaa wuxuu dalabkiisa ku qabanayaa markuu waktigu saa u bilowdo ilaa laga gaarhayo wax un ku filan dabayaaqada waktiga wax un ku filan waajibka asaga markii intaa u dambaysa la gaao oo duhurku baxahayo fayatadayaqu alwaqtu waktiga marka waa ciiryami marka muwasac buu iska ahaa laakiin hadda wuxuu noqonayaa mudayaq buu isu bedeli taakhiirkaadii baana dib u dhigay awamase yadiiqu lwaqtu waktigu uu ka cidhiyamayo ilaa an yabqa min alwaqti qadar alficli aw ilaa an yadiiqa alwaqtu ilaa waqti uu ku cidhiyama calayhi cala almukalafi bidanni mowtihi geeridiisa uu maleeyey awgeed fii anaa anaa اwaqti waktiga gudihiisii ayaaba lagu soo qabta isaas dembi baad nin baad dishay isaas baa lagugu lahaa dhab qaadigii iyo qolihii xaqa lahaa waxo dhan kugu soo booday waktigu wuu dhiman yahay duur bilowgii baa la maraya laakiin maadaama malahaad u batay ama aad hubta hadda in gurka lagaa goyn xusuubidaa duurkii waasaca ahaa mudayiq hadda waa ina tukato waaad ii kaadiye duur ba aye aan tukade hadday ku dhawan duurku waa dheeriyo wakti walbaba dhawe toddoba sac baa la marayahay kan qortaan ku goyna ka yeeli maysid la wuxuu isu bedelay mudayaq buu isu bedelay bidani mawtihi aw amase <coughs> eh, aw amase طuruu'i xaydin uctiida aw junuunin mutaqaطicin uctiida fakadalika kaa hore muxuu ahaa wakti muwasaca duhurki wuxuu galay min azawaal ilaa uu noqdo ruux walba hooskiisa labanlaabki ama milahu uu noqdo calaa khilaafi maad garanaysa casarkii xilligaa ilaa quruubi الshams ama ilaa isfiraari الshams cishihii maqribku mukuu baxo ilaa nisfu leyl ama ilaa طuluuci اlfajr idan wakti dheer weeye salaado boqol kun oo salaad aad gashan karto laakiin wuxuu ciidhi ku noqon karaa mararka qaarkood taakhiir adugu aad samaysay ilaa waktigii uu gebageba noqdo ama waktigoo ka bartanka laga maraayo ama bilowba jooga ayaa waxaa soo kordhahaya caarid ka dhiga mudayq waktiga u badla bidani mawti buu kugu miaal aw uru'i xaydin xayd imashadii uctida laga caada dhigtaba inuu yimaado casarka dabadii gabadh ba caada waxay u leedahay bil walba shanteeda casarku markuu wax yar ka dhiman yahay in dhiigu ku dhaco gabadha maxaa laga rabaa bishaa shanteeda marka la gaadho casarna uu saa u galo inay tukataa waajib ku ah lanna haddii kale waa ku imanaya maqhribkii oo sii baxahaya ayay caada ka dhigatay idan way inay ka hormarto haddii kale wuxuu noqonayaa inuu waktiga dhaafo ama dhiiggiiba ku yimaado marka waa caado uctiida caadada way jabi kartaa laakiin waa maxay waktiga waasac ahaa caado ay lahayd baa waxay u beddeshay inuu mudayaq noco cala almukalaf aw junuunin waali aadalia saguna madayiq buu noqonaya dhiiggiibu la mid yahay nin baa wuxuu dhaqan u leeyahay dhowr maal saacad maalintiiba inuu saacado mahsanaado junuunu kala go waali kala go'da marka wuxuu og yahay maalin walba siddeed saac haddii la gaadho inuu khadka ka baxaayo duhurku saadii loo adimay u galaa laga rabaa inuu he inuu tukado duhurkiisi ayib haddii waa haddaan markaa aan leenahay waa caad uu leeyahay waa junun mutaqaica ama aljunun almubi lagaama rabo almubi lagaama rabo ayib wadaadana way lein waa laga rabaa qadi ayib shaaficiya bs ma culamado o dhan ilaa xasan albasri culamado o dhan baa qaba salaadaha israaca mid ka mid a ah, haddaad uxun ka soo gaadho kulli waa lagugu leehay casarka haddaad saacad ka soo gaadho uxun ka soo gaadho duhurka waa ku salaaxahaya haddaad ceshiyo wuxuun ka soo gaadho maqribka waa lagu leeya jumhuur ahli cilmi o dhan baa qaba xasan albasri keliya khilaaf ka qabaan filaya iyo bacdu daahiriya hadda miaal baan oga jeednaa miaalku waxaa la rabaa in masale lagu fahme qasabma inuu yahay miaal waaqic oo masalada khuseeya ayib ya mh mh midkaa taagan baan ku dhiiranayna hadda in laga rabo laga rabo ay la imanayso lanna ashyaa waxaa jirta qadahaan isku raaca laakiin adahaan isku raacin baa jira fain tabayana hadduu caddaado khilaafu maa kaana danna siduu maleey si aan ka ahayn baa caddaatay ninkii mooday hadda in la qisaasan oo la dili baaba la sii daaya waa la cafi waa war waxba kugu falmaynde adaa ninkii aakhiradiisa ku ciyaaray annagu adduunyada ku ciyaarma or iska tag intaasoo halaadna nasiib hawsha isbadasha gabadhi moodaysa in xilliga dhaqan lahayd baaba caadi maalinkii caadi bay noqotayba dhiigba kama imaneen wadaadkii xooguhu madaxa laabi jiray indhuubu soo taagahaya ayb fain tabayana khilaaf maa kaana danna wuxuu maleeyey cagsigii hadduu muuqdo see ku muuqda bidamaam alxayaa bisababi dawaam alxayaat noloshiisi baa daa'imtayba in la dili buu moodahaya bidani mawtihi bidani xayaatiiba bidawaami xayaati baa badasha aw takhallafa waxaa dib maray caadat lxayd dhiigga caadada laga lahaa baa dib u dhacay aw aljunuun waalidii mutaqada cayd baaba soo noqon weyday haddaba falki uu sameeyey lanna maxaa l waktigii lidanihi wuxuu noqday mudayaq buu noqday danigii meeshuu ka baxo waa buray waktina weli waa joogaa ninkaa salaadda hadduu tukado ma addaa masawaqada lagu haddana faficlu fi lwaqti ninkii malihiisi isbedelay caadadiina ay burtay hadduu waktigu gudihii salaaddii uu tukado adaan weylaa qada addo weeye qada ma hada huwa sawaab lianna danigiisu waxaa caddaaday tabiina khata'u dani walboo khata caddaadayna xugum kuma xidhno ila اicdaar ruuxa in loo cudurdaaraba mooyeen kuma xidhno xugum ayib marka waa qaacidadii aad ku marteen iqiyaadkii ahaa cibradu ma xaqiiqaة اlmriba mise wadan اlmukalaf ruuxa mukalafka malihiisa miya wax lagu qiimayn mise nafs alamri wixii jiraa la fiirinaya nafs alamri wixii jiraa la fiiriyo maadaama waktigu uu taagan yahay salaadina aan tukaday waa addo ayib nadara lima fii nafs اlamri weeye qolyaha ka soo horjeeda kule waa qadana waxay leeyihiin nadaran lidan اlmukalaf mukalafku marka daniga mukalafku wax ahara iyo raada kuma laha fi اaxkaam الtakliifiya wax raada kuma laha fi اaxkaam الtakliifiya xagga suquudkeeda xaqiiqatan ee wuxuu shuqul ku leeyahay icdaarka iyo cadamu ta'iimka iyo hawlahaasuu shuqul ku leeyahay ama khiaab alwadci maba khuseeyaba danigaad aday kuu taallaa aday kuu taallaa maaa waxaan qudradaadii adig iraadada ku xidhnaynba weeye nacam buui sheekhu yushtaradu waxaa la shardiyaa fii takhiir اlwaajib muwasac hade wixii caawo dhan wadaadku soo sharxayay baad ka hoos tagtay leanno oo jooga ma u maleey hadda in la dilayo gabadhu muu qaatay saacba in dhiigku ku dhacahayo ayb kii waalan jiray asagoo inuu xilligu waalan jiray la joogo sooma qaadan ayagoon weli salaaddii tukanin wey salaaddii aan tukanin malahooneeda sida yahay ayaa waxaa isbedelay danigii lama dilin gabadhan dhiig kama imanin ii sheeg wadaadkii ma waalanin siddeed saacaan la dhaaf kadib siddeed saacee barh bay tukadeen salaadda ay tukadeen maxay dhacday marka la fiiriya malahoodii waktigoodii meel ka baxsan bay dhacday malahoodii hore ee mudayaq ka dhigay ee danulmowt iyo danulxaydi iyo danul eh, isheeg aljunuun ahaa waktigii mudayaq ahaa meel ka baan ka baxsan bay tukadeen laakiin marka la fiiriyo waktiga salaaddu ay lahayd ee caadiga ahaa waktiga bartankiisi bay weliba awaalkiisi bay tukadeen marka haddaad tirahdo la ictibaarin qadobay salaadooda haddaad tirada waktigaa la fiirin danahooduna tabayana khaطaؤuhu maxaad leedahay adda weeye maad fahamta macnaha intaas ujeeda wadaadku barak اllah fiik nacam sheekh wuxu uhi yushtarad waxaa la shardiyaa fii takhir اlmuwasaci waajibka muwasaca dibdhigiisa waxaa loo shardiyaa alcasm markaad dibdhigayso oo can awal waqti aad ka dibdhigayso waxaa la shardiya alcasm inaad go-aansato calaa ficlihi samayntiisa fii ma yalihi fii ma yalihi awal waqti waktigaa waktiga ku xiga inaad samayso ma rajaxhu nawwi fi sharx muhadab siduu nawwi xoojiyey abu zakariya yaya bnu sharaf fi sharx muhadab almajmuuc asal hada masala waa masala kalaamiya ictizaaliya abu hashim abu cali aljubaa'i iyo abu hashim baa bilaabay kadibna mutakalimiin bay usoo wareegtay wadaado dhan baa isku raacay salkuma laha diinta wax daliilana ma laha waa iska taxakum taxakum weeye ijmaac bay wadaado sheegeen waxaa la ijmaacaas cagsigii aad waxaa ugu dagaalamay abulmudafar samcaani juwayne iyo wadaadba aad u radiye iyo mxuu ahaa ragga ka dambeeye iyo kuwa ka horeeyey waa masale iska ictizaaliya abu haashim iyo abu caliyo wiilkiisa abu haashim baa bilaabay waxay yidhaahdeen maadaama shaygu uu waajib yahay taakhiirba haddaad sheegteen iyo dibdhig waxaa laga ursanayaa sunannimo sunnadaa dib loo dhigi jiray oo waa waasic iyo takhir saan takhiirka looga badbaado wujuubiyadina aysan dhaawac u gaarin ha la yidhaahdo haddaad awal wakti tukan weydo waa inaad go'aansato waktigaa ku xiga inaad inaad tukato kii ku xigay hadduu ku dhaafo waa inaad go'aansato ka kusii xiga inaad tukato haddii kaa ku dhaafo bimacnaa waa maraaxisha waktiga ma aha wati dhowr wakti ma aha waa waktigu soo saacada ma laha saacaduu leeyahay iyo daqiiqado shanta daqi u horreysa saacadda u horreysa saasaad wadaysa ilaa uu marka u dambayso ka soo haray dhan waktigii in yaroo cidhiidhi ahoon waajibka waxaan ka ahayn aan qaadayn inta wascigu uu jiro amin ilaa amin min amin ilaa amin inaad ku socotay leeyihi xataa yatadayaq ilaa uu cidhiiri noqdo marka waa iska falsafo daliil u keena le waa bilaa daliil wadaad shaafici wuxuu waaba min in loo tiriyo shaaficiyada iyo imaamka iyo usuuliyiintanada wuxuu hi waa cayb iyo qadxun fii diinihim weeye buuri maxaa yeelay lanna waa iijaaban bilaa daliil iijaaban bilaa daliil lanna casmigu waa alqasd lmuakad ruuxa muslimka in salaada waajib ay ku tahay oo uu rabo inuu tukado oo uu niyadu waa laska ogyahayba waxaan kale aad leeda niyo cusboonaysiy haddana tajdiidi waaba imtixaan takaaliif baana tabarn way yidhahdeen almuhim waxaa keentay in laga cararo takhyiirka isma keeni karaan tawsiic iyo takhyiir iyo wujuub baa shubadaasa ku dhalaysa muctazilo waana iska asal iska falsafaya macno badan aan lahayn alraabica waxaa ka imanaysa haddii aadan cazmi waxay dhahen muctazilo cazmi waxaan u nidhi ninkii lagu soo booday mawjudfaja ka jawaaba ninkii duhurka dib baad u dhigtay waxaa le waa tukan doontaa waa tukan doontaa kadibna na naqas baaba kugu istaagay wadnaha baa lagugu dhuftay kow wadnaha ku istaagay qalaf mawtulfaja ah. haddii laakiin awal wakti aad ka taakhiirisay oo ilaa ila ladii yaliihi bicazmin waniya aad ma tihin caasima ma tihin leanno falkii haddaan ka tegey waxaan ahaa caazim inaan la imaado saacadda u soo horraysa ii suura gasho laakiin ninkii asagu duhur u gala waa tukan doona waba aan casmin oon go'aansanin ee iskaga xisaabtamahaya aakhirka gaadhaysa haddana mutulfaja ku soo booday meelgayay dheheen waa masala marka xayra ku keentay mutakalimiin ashaaficiya jawayni saaxiibadii mudafar samcaani wuxuu leeyahay ninka aatimiba ma aha lanna ninkan alhaalib waa maxa fi nnaas inay si caada u dhintaan dadkuna ay garanayaan amaaraadka geerida iyo marka loo soo sisininayo qur-aankuna axkaam dhan buba ku xidhay buu ihi kutiba calaykum idaa xadara axadukum اlmowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiin idan see lagu garanaya xuduur اlmowt xukun baaba ku xidhay wasiye oo qaraabo iyo ah loo dardaarmahaye biamaaraati wa calaamaati iyo nin iman soo warkiisa garan maayo cabaas wuxuu nabi maxamedow ree cabdimdal waan aqaana markay dhiman hayaane il geeriyaad baad leedahay amaad noo dardaarma aniga cali aad waraaq noo qori yani dadku way garanayaan wuxuu ihi faj'aduna waa naadir xukumka ku dhisan halabadana annadru fiihi laa xukma lah ruuxa muslimkee faja loogu soo boodo muxuu yidhi waa hayru aaimin lanno tawsiic iyo takhiir min allahi buu haystay min awal waqti ila akhir waqti inuu tukado awqaaddii waktigii asminada aan lahaa mid ka mid a ah anoon gaadhin baa ilaahay baacuga igu dhufta soo maaha dhibkii meesha ka yimaada allah mas-uulka abu oo ah yacani tabiicada yaa loo tirinayaa allah subxaana wa taala anugu waxaa ahaa inaan tukado oo waktiga ay dhaafin waana mashquulsanaa khiyaarka iyo takhyiirkana alla waadaa i siiyey adu ma isiisa waktiga waasaca ii socday dhaxdeed adu ma qadartay in lay tuuro malakumuud ma iga adeegay wii intaa ka dambe waba lm haysta bu aas marka wuxuu aad u caydhsaday hadal waliba aan iicnayn oo aan ka iinayn ku fiicnayn kitabkiisa in lagu qoro juwayni buu aad u caydhsaday wuxuu yidhi markaad imaam iska dhagayso inuu madhab difaaca u qaanshaystay ishkaalka yimaada inaad biiqdo carabta maaha ishkaalkan saasaa looga jawaaba awood buu u sheegtay almuhim alraabica idaa wuqita haddii loo madaleeyo almaطluubu kii lagaa dalbay biwaqtin loo qabto kana waa m kii muwasaci iyo mudayaqi waxaan soo maray mucayan iyo mukhayar waxaan soo maray kifaayi iyo cayni waktigii cibaadadaas ama waajibka ama shaygaa madluubka inuu wakti leeyahay inuusan wakti lahayn hadduusan wakti lahayn meesha kuma muujiso wixii wakti leh inuu wakti cidhiirigu yahay inuusan ahayn fain kaana hadduu yahay waktigii musaawiyan mid ku beegmoo la eg lilficli fa huwa almudayaqu baa la yidhahdaa kasawmi min alfajri ilaa gurubi الshamsi ayb aw aqala minhu mid ka yar waa mustaxiilba inuu shaaricu dejiyo laakiin xaaladaha mukalafiinta ka iman kartaa shaaricu inuu ummadda waajib saaro waktiguu u sameeyena uu ka yaryahay waktigii ficilka suuragal maaha laakiin xaggeena ka imanaysa fayatacallaqu waxaa ku tacaluqayaa bilmukalafi ay fayatacallaqu waajibki iyo ficilki baa ku tacaluqay mukalafki muxuu ku tacaluqay liqasdayn liqasdi takmiilihii ujeeddo loo jeedo inuu dhammaystiro mukalafku falki khaarija khaarij alwaqti hadduu aqalla noqdo waktigii iyo falkibaa kala badanoo falkibaa badan waktigiibaa yaraaday mar hadduu yaraado waxaan leenahay falkaa inaad samayso waajib bay kugu tahay wuuna ku salaaxaay oo de waktigu waaba ka yaryahay waxaan ku leenahay waxaad la karto kala imaw fi daakhil waqti inta kalena waxaa laga rabaa inaad khaarij alwaqti ku samayso wa in amkana hadduu suuro galo shuruucu shuruucu اlficli ama maطluubkii in la guda galo fi اlwaqti waktiga wixii ka dhimanaa taasi waa qasdigii koobaad idaa kaana aqala minhu ida kaana alwaqtu aqala minhu min almaطluub waxaan leenahay wuxuu ku tacaluqhayaa mukalafkii waxaana ogu tacaluqay intaad kartana hadda la imow falki intiisa kale dhimanna waktiba ha baxee la imow aw liqasdi qadaa'ihi liqasdi tacaluqii bidimati midaan ayada ah ayib wuxuu kugu tacaluqayaa dimadaadu saaranya aduu ku qabanaya xilkaada liqasdi qadaa'ihi mukalafku inuu qadeeyo maluubki iyo falki waa goorma in lam yukun hadduusan suuragelin aw amkana wuu suurag yumkin shuruucuhu way hadda haddaad soo maraysay aw amkana shuruucuhu fi lficli falki inuu gudogalo yuu u suuragelay laakiin walam yafcal ma samaynin tacadiya tusaale hadda wadalika waxaa weeye markuu wakhtigu noqonaya aqala min almaluub wadalika ishaaradu waa aw aqala minhu ayb kamaa low zaala cudru sabiy zabigi ilmihii yaraa cudurdaarkiisii baa zuulay ilmo yar bu ah wuu qaan gaadhay wlmajnuun kii waa labaa miyirsaday waqad baqiya isagoo uu ka hadhay min alwaqti duhurkii iyo salaadii qadru takbiiratin allahu akbar wax la-eg ka hadhay iyo faakar wax ka badan allahu akbar ilaa maa duuna lkuli laakiin salaadoo dhan aan dhannayn ragcad laba ragcad waxay doona ha ahaato allahu akbar ilaa wuxuun aan salaaddii dhannayn ayaa ka hadhay maxaa laga rabaa ninka asagaa sabigaas markaaba intuu weyse boobay inuu la tukado salaadda idan salaad duhurka ahayd waxay u baahan tahay shan daqiiqo ama lix daqiiqo ama siddeed daqiiqo ama toban daqiiqo waxaana ka dhiman duhurkii waktigiisii laba daqiiqa ama saddex waxaan leenahay bilow hadda la imow waa dee maba dhannee waxaan leenahay horta warka joojiya bilow ama ha kugu dhammaato ama ha ka yaraato markuu bilaabo laba ragcadood oo duhur dham waaan len labada kale khaarij alwaqti baad gelinaysa waana israacahayaa baan leenahay mar haddaad fooda u gelisay inta dambana way fidsataan leenahay kii waa laba miidsaday waxaan leenahay hadda intaad ka soo gaadhay tuko waa nafs alqadiya qoli waxay dheen ma ahee waa in ragca la helo aqala waa in ragca la helo ragca wax lamida la eg waa in laga helo waqtiga la gelin karo qoli waxay dheen m waxaa la rabaa ragca iyo dahaaradeedii wakti weyseqaad iyo xoogow ragcada ku filan waa in la hel adinka waqtiga waa ku dhaaf lagumana haysto majnuun baan ahaa mukalafa ma ahayn haye horaana sey baa waajib iguma ahayn ilaa aan waktiga ka soo gaadho wax la eg ragcad iyo weyseqaad imaba saaro waa le ma ahe haddaad ka soo gaadho qadru takbiira waa lagaa rabaa marka lanna bidaayada ayaa wax ku dhisan yahay ahwaaqirtu macnaa ma lahayd waa lagu dagaalamaya dhiban ma laha marna waa maxay dimadooda ku tacaluqaya ee la ima ka gaari weydo oo waa marka e, aw amkana walam yafcasha wey marna wuxuu ku tacaluqahayaa inta aad ka karto inaad la timaado wix kana aad dhammaystirto waa marka qayb ay kuu soo hadho qaybna ay khaalijka kaa dhacdo waclam ogow buui wadaadku waa iska maslo dhib badane annahu laysa min almuwasaci waajibka muwasaca ama maطluubka muwasaca kama mid kama e, tirsano alxaju wa naxwuhu mima wt cumr waaa ldha xajku mawaajib maluum waktigiisu muwasac yahayba maadaama laga bilaabo qaangaadhkaada ilaa dhimashadaada marka la fiiro dheera haddii marna maadaama waktigiisu uu yahay alcumr uu yahay waa mudayaq bay dhan wadaad wadaarxinba waa muwasac waa laisku hayaa masalada waktulxaji ma mudayaq ba mise waa muwasac nimanka mudayaq yidhi waxay dhaheen waktu waa maxay waa alcumr cumriguna waa maxduud xajna kama badnaba nimanna waxay dhn ma sanad buu dhacay sidiisuba aniguna lixdan sana siddeetan baan gaarhaya haalibkan dadku waa inay laqmashadu way yar marka waxaan leenahay waa muwasac waa isku haya marka wadaadku wuxuu uhi waajibu kama tirsano iyo wanaxwuhu wixii lamid ah oo mima waqtu lcumr wax walbo uu yahay waqtigiisu cumrigoo dhanba ka faa'it salaati wasawmi bicudurin naxweed wuxuu ujeedaa kafaa'it salaati wa sawmi bicudur soomka cudurdaar kaaga tagay iyo salaadda cudurdaar kaaga tagtay waktiga la qadaynayo waa kee waa inta aada nooshahay asalaat alfaa'ita iyo asawm alfaa'it bicudurin ku tegay cudurdaar xayd iyo xanuun iyo ku tegay qadihiisu waa intaad nooshahay xaq ba inaad qadayso oo dib iskaga dhigato xajkuna waa waajib calى اlfawr iyo waajib calى الtarakhi baxi fiqi wey hadda kusii mashquuli mayno annaga laakiin shaafici waxaan u badanna inuu yahay waajib calى الtarakhi ayib nimanna waa cagseen sida xanafiyadoo kale kaa asaga ah wuxuu le wadaadku ma aha waajib muwasaca لأnna اlmukalafa mukalafku laa yacrifu garan maayo alaakhira min cumrihi wاlaakhira min waqti اlxaji ma yaqaan waajib muwasaca waxaa lagu yaqaanaa waajibka la yaqaana waqtigiisu xilligu bilowdo iyo xilligu dhammaado haddaba xaj xilligu bilaaban iyo xilligu dhammaan waktiisa lama yaqaan haddii aad bilowga iyo xilliga ad qaan gaadhay garan lahayd waxaadan garanaynin xilliga aad qalaf dhi miyaad taqaanaa macaa waa soo boodi ma berri soo boodi idan ma waafaqsano muwasac waxaa la ogaa haba dheeraada waktigiisu laakin waa muxadid alaraaf maxduud arafayn wey bidaaya nihaayo kan xajka iyo soomkii tagay bicudurin iyo salaadii tagtay bicudurin waa la yaqaanaa macluuma weeye min araf اbidaaya laakiin maxaan la aqoonin xilliga cumrigaada uu dhammaanayo mar hadduu sidaa yahay xilli walba maطluub baad ku tahay inaad salaada la timaado ood soonkaa la timaado oo xajkaa la timaado intii aad no adoon la imanin aad dhimatana xajkii caasi baa leenahay sida nin ka tegay waajib mudayaqa halkaasay wadaadu u jeedaan lanna almukalafa laa yacrifu garan maayo alaakhara min waqti اlwaajibi xaji weeye falaysa ma ahaanin ruuxu bimukalafin wa tasmiyatu muwasacan majaazun falaysa bimukalaf mukalaf kuma tihid maxaad mukalaf ku ahayn ma waktiaad mukala ku ahayn mise waxaad mukala ku ahayn xajkii haye kuma tiid buu ku yidhi sheekhu mukalaf takliifan wasciyan buu u jeedaa ee ku tahay takliifkii mudayaqa aan dhahno xajku yajibu cala اtaraahi laakiin waxaad oola dhaqmi kalwaajib اlmudayaq oo waxaan kaa rabnaa inta aad nooshahay inaad la timaado xaj inta aad noosha inaad la timaado salaaddii cudur ku tagtay iyo soonka cudur ku tagay faariqu marka waa maxay waajibka muwasca waa inagii soo maray haddaad dhexdiisa dhimato caasimadan ahayn waxbaan laguma haysanin laakiin cumrigaadu intuu taagan yahay adoon xajkii la imanin iyo salaaddii qadahayd iyo soonkii qadaha cindana waa maxay aafin baa tahay lianna wakhtigu si guud cumriga ha noqda laakiin lama garanayn nihaayadiis mar haddaa nihayse la garanayso maadan tamakunin inaad la timaado idan alabkii wuxuu ku xihan yahay atamakun waktigood ogeyd iyo atamakun min alficli waqt اlxaji muxuu noqday waqt اlqada waa maay waa cumrigaadoo dhan garatag ma tamakunaysay oo suuragal ma inaad la timaadahaa ma la iman lagugu soo boodahaa caasi tahay marka mukalafkuma tiid weeye xajki iyo salaada iyo wii lamidka ah ee cudurdaar ku tagay takliifkii wasciga ahaa ayb mudayana ma aha mudayqi la yaqaanayna ma aha mudayq maxaa lagu yaqaan inay isla egyihiin falka iyo waktigu kan falki iyo waktigu waa kala badan yihiin mudayaq ma aha muwasacna ma aho waxaa la isku ogaa muwasacu haddaan anoo waktiga waxay ii dhiman yahay tii alla igu timaado in cudurdaar aan leeahay xajku iyo salaada qadaha iyo soonkana waa ka duwan yihiin ishkaalka inaad fahanteen bay la tahay ishkaalkaas wadaad ku ujeeda tasmiyatu in lagu magacaabo muwasacan la yihahdo waa majaazun xoogo lugfidsi iyo tilaabsasho weeye mudayaq in la yidhahdana sax maa in la yidhaahdo muwasacna sax ma aha xanafiya waxay u bixiyeen alwaajib اlmushkil magacaas waa fiican yahay xanafiya si fiican oo helay waxay dhn waajib waxaa la yidhahdaa mudayaqna ma ay waa nooc saddexaad bay loo yaqaano alwaajib اlmushkil <laughs> ayib alkhamisa aan iskaga tago waa iska un tasawurkii masaa'ilkii iyo axkaamtii uu sheeku ku faahfaahiyey masaalkan aan ku istaagaa inta aan ku daayo wallah aclam